bsmi illaahi الرaxmn الraxim alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin wslى اllah wslm clى nabiyina muxamed wclى alih وaصxaabihi ajmaciin ama bacdu qaala اlmuأlifu raximah اllahu tacaala annowc الsaabic wاlcishruun fi aadaabi اlmuxadis muxadidka aadaabtiisa caddaynteedii ayuu u baab yahay wqad alafa alkhatiibu albaqdaadiyu fi dalika kitaaba samaahu aljaamica liaadaabi alraawi wasaamic waqad alafa alkhaiibu khaiib wuxuu alifay khaiibu lbaqdaadi fii dalika aadaabu lmuxadidka wuxuu ka alifay kitaaban kitaab samaahu uu ku magacaabay aljaamica liaadaabi araawi wasaamic marka khadiibu lbaqdaadi markuu alifay sharafu asxaabi alxadiidka oo uu uga hadlay fadaaisha ay leeyihiin dadka ahlulxadiidka ah kadib ayuu wuxuu qoray aljaamic liaadaabi araawi wasaamic wuxuu qoray kitaabkaas mar haddii fadaaisha ahlu xadiidka uu ka hadlayo sharafkooda kadib ayuu haddana wuxuu qoray aadaabta iyo waxyaabaha qofka muxadidka ah laga rabo waqad taqadama min dalika muhimmaatun waxaa soo hormaray buu leeyahay kuwaas waxyaabahaas muhimmaatun ayaa soo hormaray fii cuyuuni alanwaaci almadkuurati anwaacdii lasoo sheegay yacnii ka mid ah anwaacdii lasoo sheegay waxyaabo badan oo ka mid ah oo muhimaad ah ayaa soo hormaray oo ku saabsan masaladan aadaabu lmuxadith qaala bnu khallaad ibnu khallaad marka waa waxaa weeyaan arama hurmusi almuxadith lfaasil kitaabka ugu horreeyey musalax laga alifay ibnu ayuu iska lahaa qaala bnu khallaadin wagayruhu yanbagii lishaykhi sheekha waxaa u habboon anlaa yatasadaa liltaxdiidi xadiiin ama inuu xadiiso xadiis akhriyo inaan u banbixin ilaa bacda istikmaali khamsiina sana konton sano markuu dhammaystirto kadib maahane wa qaala gayruhu arbaciina sana gayrkiisna waxa uu yidhi afartan sano waqad ankara alqaadi ciyaad qaadi ciyaad uu inkiray kitaabkiisa alilmaac dalika kaagaas aqwaashan bianna aqwaaman wuxuuna ku inkiray bianna aqwaaman qolo xadathuu qabla alarbaciin afartan ka hor inay xadiid axaadiis wariyeen bal qabla athalaathiin bal iska badaaye qabla athalaathiin soddon intaanay gaarin ka hor ayay wariyeen minhum maalik bnu anas yaa ka mida isdaxama annaasu calayhi dadka way isku soo ciriiriyeen korkiisa wakahiiru min mashaayikihi axyaa iyadoo in badan oo mashaayikhdiisa ka midana ay nool yihiin qaala bnu khallaad faidaa balaga thamaaniina siddeetan haddii uu gaaro axbabtu lahu waxaan u jeclaysanayaa an yumsika axaadiidta inuu ka gaabsado oo iska daayo werinteeda yani khashyata an yakuuna qad ikhtalad cabsi laga cabsanayo inuu noqdo qof isku dardarmay ikhtilaaf uu ku dhacay marka siddeetan sano kadib inuu iska dhaafu ka joogo ayb arrintanna waa arrin marka iska waxaa ah haalibi oo cala alghaalib ee xatmi iyo waajib maaha lianna saxaabada iyo taabiciinta wuxuu keenayaa qaar bacda thamaaniin axaadiis warin jiray imaamu maalikna maqaalo ayaa agtiisa mashhuur ka noqotay oo waxa uu yidhi inamaa yakhrifu lkadaabuun waxaa isku dardarmo oo yacnii isku dardaran uu ku dhacaa dadka kadaabiinta beenaalayaalka ah ee ninka yacnii dadka runta sheego iyagu sidaas maaha sakhaawi fatxulmuqiidkuu ku wariyey way dhici kartaa dad run sheegana inay isku dardarmaan laakiin isaga laftirkiisa wuxuu ka hadlayaa arin iska qaalibi ah waqad istadrakuu calayhi way ka daba tageen ibnu khallaad waxay ugaga daba tageen ay ku tacqiibiyeen warkiisaas bianna jamaacatan min asaxaabati wa gayrahum jamaaco saxaabada ka mida iyo keyrkood xadaثuu bacda hada الsini biana jamaacatan jamaaco min asaxaabati saxaabada ah ka mid ah iyo wagayrihim saxaabada gayrkood ka mid ah xadaثuu bacda hada sini siddeetan sano ka gadaale ayay xadiis warinayeen minhum anas bnu maliki wasahlu bnu sacdi wacabdullaahi bnu abi awfa wakhalqu miman bacdahum ayaa ka mid a dadkaas waqad xadatha aakharuuna kuwo kalena axaadiiday wariyeen bacda istikmaali miati sana boqol sano markay dhammaystirteen kadib minhum alxasanu bnu carafa musnad buu leeyahay wa abulqaasim albagawi wa abu isxaaq alhujaymiy waalqaadi abuayib altabari axadu a'immati shaaficiya ayb abulqaasim albagawina musnad saxaaba leeyahay raggaa iyagoo boqol sano dhaafay bay axaadiis wariyeen ayagana qultu wa jamaacatun kahiiruun iyo jamaaco fara badan laakin idaa kaana alictimaadu shayga waxa la cuskanaya hadduu yahay calaa xifdi shaykhi sheekha xifdigiisa alraawi ee wax warinaayo fayanbagii waxaa haboona alixtiraazu in layska ilaaliyo min ikhtilaatihi isku dardarankiisa idaa tacana fi sinni haddii uu da-da aada u dhex galo yani wuxuu leeyahay sheekhan gaboobay boqolka sano iyo gaaray waxaa la ictimaadaya hadduu yahay xifdigiisa waa in layska fiiriyo ayb ixtiraas laga sameeyo ahlu xadiidka marka sidee u fiirin jireen inuu isku dardarmay inuunan isku dardarmin see lagu ogaan jiray waxay ku ogaan jireen waxay samaynayaan axaadiidtiisii isaga iyo kuwo kale isku dhex darayaan markaasay leeyihiin naga dhegayso markaasay waxay le waa ku kor akrinayaan akhbaraka fulaanun inaka qulta akhbaranii fulaanun qaala akhbaranii fulaan qaala akhbaranii fulaan axaadiid bay keenayaan kuwa isaga uu leeyahay iyo kuwa isaga uunan werininba haddii marka uu kala saaro uu yidhaahda kanna maya kanna haa ninkaas weli maskaxdiisu waa waa joogtaa wax ikhtilaad ana kuma dhicin haddii marka laakiin uu haa iska dhahayo kiisii iyo mid uuna lahaynba haddii uu haa leeyahay meeshaa marka waxaa ka muuqanayso in ikhtilaad uu ku dhacay saas darteed marka muxadisiintu waxay yidhahdaan fulaanun yaqbalu talqiin kutubaha jarciga ee tacdiilka ayaa lagu arkaa fulaanun yaqbalu talqiin hebel wuxuu aqbalaa laqinaada loo laqino idan waa laga istaagaa marka fa yonbagii lixtiraazu dariiqat lixtiraaz sidaasay noqona marka ayb wa ida idaa kaana alictimaadu shayga la cuskanayo hadduu yahay calaa xifdi gayrihi gayrkiis xifdigiisa wa khadihi iyo fartiisa wa dabdihi iyo dabdigiisa fahaahunaa meeshaan kulamaa kaana asinu caaliyan mar allaale markii da-du ay kor aaddo kaana annaasu dadku waxay ahaanayaan argaba fi samaaci calayhi mid yacnii aada loogu jacayl badan yahay in laga maqlo oo laga dhegeysto yani wuxuu leeya waxaa la cuskanaya hadday tahay kitaab ninkan waagi uu dhallinyaraayo u qoray kitaabkan waana ilaaliyey markaas de markaas aadaa loo jeclaanayaa mar allaale markay da-diisu weynaato waa la sii jeclaanaa in laga wariyo sababtoo ah sanad caali a ah baa la helaya sababtoo ah sanad caali ah baa la helayaa ninkan boqolka sano gaaray wuxuu kugu xirayaa dad hore ayb kama اtafaqa lishaykhina abilcabaas axmed bni abi طaalibin alxajaar fainahu jaawaza almi'ata boqol ayuu dhaafay muxaqaqan ayb samica cala الzubaydiyi yacni boqol sano waa dhaafay aa la hubaa samica cala azubaydiyi sanata halaathiina wa sitti mia saxiixa albukhaariy saxiixu lbukhaariga iyo wuxuu ka dhageystay azubaydi wa huwa alxuseyn bnu lmubaarak albaqdaadi ninkaasuu ka dhageystay sanadku markuu ahaa lix boqol iyo soddon wa asmacahu isagana wuxuu maqashiiyey oo u akhriyey fii sanata halaathiina wa sabci mia ayuu akhriyey toddoba boqol iyo soddonkii meeqaa udhaxaysa marka lix boqol iyo soddonkii ayuu dhegaystay bukhaariga uu ka dhegaystay ninkan toddoba boqol iyo soddonkiina waa akrinaya isaga bukhaariga marka waa boqol sano hal qarni oo kaamila ah. ayb marka waxay ku tusee ninkaasoo kale marka samaacaas u dabdisan marka laga maqlo ama laga wariyo waxay keenay sanad caali ah lowlaahu qarnigaas waxaa laga yaabaa inay laba qof noolaato maalan nin hadduu lixdan sano ku dhinto midna afartan ku dhinto waxay noqon lahayd kitaabkaas marka zubaydi laga warinayo laba nin in loo sii maro ama hal nin in loo laba nin in loo maro meeshaana marka hal nin baa ku gaarsiinaya uuna asaabiq walaaxiq iyo noogu keeni doonaa iyo asaniidda caaliga markuu ka hadlayo wa kaana shaykhan kabiiran ayuu ahaa caamiyan laa yadbitu shay-an waxba ma dabdinaynin walaa yatacaqalu kathiira min almacaani adaahirati yani da-dii baa intay ka badatay ayaa xataa macaanida daahirkaa mama garanaynin wa maca haada iyadoy sidaa tahay tadaaca annaasu ila asamaaci minhu dadka waxay iskugu yeeryeerteen in laga maqla ninkaas cinda tafarudihi cani zubaydiyi marka uu kala gooni noqday zubaydi oo cid kaloo zubaydiga ka warisa la waayo fasamica minhu naxwun min miati alfin aw yasiiduun boqol kun iyo ka badanaa ka dhegaysatay an isaga xadiidkan unbaa u dabdisan kitaabka bis marka kitaabkii hadduu saxan yahay oo sidaa looga qaato oo looga wariyo khalaas qaaluu wayanbagii an yakuuna almuxadisu waxaa haboon ninka muxadidkaa inuu ahaado jamiila alakhlaaqi nin akhlaaqdiisu wanaagsan tahay xasana ariiqati ariiqadiisu ay wanaagsan tahay yani caqiidadiisu ay fiican tahay nin caqiidadiisu wanaagsan tahay inuu ahaado ee ninaan garanaynin rabbigiis meeluu ka jiro dakaas marka muxadisnimadiisu wax ay taraysa male qiimana male ayb saxiixa niyati ama niyadiisu ay saxiix tahay akhlaaq wanaagsan dariiqadiisu hagaagsan tahay oo uunan yani bidcooyin ama yani eh, ama caqiide xumo uunan talabusin uunan dhex gelin saxiixa niyati niyadiisu ay wanaag sax tahay niyadu marka in la saxaa aaday muhiim u tahay lianna niyada camalka waa rafcine wax weyn bayna u keene waana bal shardi bayba camalka u tahay xadiidka nebiga la baranaa cibaado wa cibaado niyay u baahan tahay ninkii marka wax kale u niyeystaa waxba ka heli maayo xadiidka nabiga sal ll ly slam wuxuu ahaa man tacallama alcilma qofka cilmiga barto liyujaarii bihi alculamaa aw liyumaarii bihi asufahaa lam yajid carfa aljanna jannada carafteeda ma helaayo ninka cilmiga u barto culummada aada la geshid saf aada yacnii dadka sufahaada ee magaratada kula dood ninkii sidaa u barto waxba male jannada carafteeda ma helaayo marka waa inuu niyada aad u saxo fain cazabat niyatuhu niyadiisu hadday fogaato can ilkhayri khayrka ay ka fogaato falyusmic xataa hadday niyadiisa khayrka ka fogaato ha akhriya xadiidka fa ina alcilma cilmiga yurshidu ilayhi isaga ayaa waxa wanaagsan ku hanuunin doono qaala bacdu salaf waxay dhaheen dalabna alcilma ligayri illaah cilmigaan dalabnay ilaahay keyrkiis baan u dalabnay yacnii niyadeenna markaan cilmiga bilaabayna dad wax yaqaan ma ahayn dad yaryaraan ahayn cilmi saasa ma aanan lahayn marka eh, waxaan islahayn cilmiga markaan baranayna aada wax kale ka heshaan magac iyo sumcad iyo waxyaabahaasna ayaan cilmiga markii hore ku raadinay fa abaa an yakuuna ilaa lilaah cilmiga isagaa diiday ilaa inuu alla u ahaada maahan yacni waxay ka wadaan cilmigii baa na toosiyey xoogaa yar markii hore waa qalloocnay cilmigii isagaa na toosiyey marka xataa hadday niyadaadu xun tahay cilmiga iska akhri isagaa ku hanuunin doono wa qaaluu waxay yidhaahdeen laa yenbagii ma haboona an yuxaditha inuu xadiis wariyo aadaabtii bay ka mid tahay bixadrati man qof joogitaankiisa huwa qofkuba owlaa ka habboon isaga sinan xagga da-da ow samaacan ama xagga maqalka iyo cilmi dhegaysiga bal kariha bacduhum qaarkood waxay kahdeen ataxdiida inay xadiid wariyaanba waliman fi lbaladi axaqu minhu yanii wa fi lbaladi axaqu minhu isagoo beledkuna uu joogo ama uu leeyahay qof isaga kaga habboon yanii qofkaa cilmi badan oo beledka joogo in aadan waxba warinin qaarna marka wayba kahdeen oo haddii sidaa la yeelo waa karaahay dheheen laakiin arrinkaa waa culamo badan baa tacqiibisay siyuudi uu ka mid yahay fii alfiyatihi ayib wuxuu yidhi waman yuxaditd wahunaaka awlaa falaysa kurhan aw khilaafa alwlaa hada huwa alarjaxu walsawaabu cahdu nnabiyi xadata asixaabu wa fi asixaabi xadata alatbaacu yakaadu fiihi an yura alijmaacu sidaasuu yidhi nebigoo nool ayaa saxaabo fadwootay xadiidta waa ay ku taalla rasuulkii oo joogo ayay bacdi saxaaba cilmi jawaabeen oo ay fadwoodeen yani ninka rasuulka ka weyn iyo aawayna saxaabadii oo nool ayaa taabiciintu ay fadwood jireen baahida unbaa keenaysa haddii ninkii saxaabigana aan la gaari karin ama magaaladiiba maalan ay weyn tahay oo haddii la yidhaha dadkao dhan halkaasnina dadka ugu cilmi badan aada aynan suurtoobi karin markaas waxba dhibaataa ma leh qofkaasoo jooga xadiid waa aqrin karaa qofkan arrintaa inay bannaan tahayna waaba ijmaac in lagu arkaaba laga yaabayo ayb yakaadu fiihi an yura alijmaacu ayb xadiidkii bukhaari uu warinayay ninkii qowsaarka ahaa ee ninkii ariga uu u raaci jiray naagta ka yacni ka eh, faraxumeeyey naagtiisa ka zinaystay waa tii ay marka waxaa ku jirtay waqad sa'altu ahla alcilmi aniga dad ahlucilmiyaan su-aalay rasuul allow saana ii jawaabeen marka ahlucilmi saxaabadu ka wada cid kale ma ka wada nebigiina waa joogaa markaas ayb laakiin waxaa habboon haddii la heli karo qofkaas kale in qofkaas aad la yidhaha qofka wayenbagii waxaa habboon lahu isaga u habboon an yadulla calayhi inuu tuso qofkaas wayurshida ilayhi uu ku hanuuniyo fa ina addiina annasiixa inuu yidha war aniga waxaan cilmigan ninkaasa iga yaqaani aad ninkaas fannigan aniga ninkaasa iga aqoon badane hebel hala aado lanna diinku waa nasiixo ayb qaaluu waxay markaa laakiin culimmadu waxay yidhaahdaan cudurka sida badan dadka culummada ku jiro oo waxa ka badbaadaya ay yar yihiin xaasidnimada way xasadka bacd alculamaa waxay dhahaan alxasadu daau lculamaa alxasadu daau lculamaa xasadku waa culummada cudurkooda way leanna maxaa yeele hadduu maqlo war meeshaan ninaa fadhiistay ama meeshaan ninbaa wax ku akriyo cilmiga laga akhrisana waxaa laga yaabaa inuu xasdo wax kalena marka weliba de zamankan inuu qaladaad u raadiyaa laga yaabaa haddii uu qaladaad waayo xataa kuwo aan jirin uu samaynan si uu dadka uga soo leexsado isaga bes qofku marka hadday ummado badan wax akrinayaanoo kan akrinaa kan akrinaa kan akrinaa ummaddu waa faa'iiday u tahay qofka niyo wanaagsan unbaa laga rabaaye inuu dadka kasoo kaxaysto shiiqan un ma aha walidaalika marka aaday daahir u tahay daahiradaas qofku marka inuu iska ilaaliyo waxyaabahaas xaasidnimada waxyaabaha dadka culummada lagu ibtileeyo waxaa ka mid a xaasidnimo kow cujbi labo inuu qofku ismahadiyo oo isla yaabo cilmigiisa ixtiqaar dadka kale inuu yaso uu yidhaaha war shiiqa warkaas waxba ma oguu muxuu og yahay kaasuu leeyahy waa ixtiqaar dadkii oo la yasaayo <clears throat> waa xaasidnimo iyo ixtiqaar iyo cujbi intaasna marka imaamu nawowi muqadamadiisa majmuuca uu ku tilmaamay badrudiin ibnu jamaacana wuxuu kaga hadlay tadkirada kitaabkiisa oo isaga wuxuu leeyahay yacnii xaasidnimo hadday ku hayso waxaa isaga daaweysaa xaasidku wuxuu mucaaradaa ama uu ictiraadaa xikmada alle laanna ilaahay xikmadiisa waxay keentay ninkan in cilmi la siiyo ninkan inay ummadda dhegaysato alle xikmadiisa saasay iyo qadarka alle sidaasuu noqday adiga haddaad caaridda marka ood ka hor timaado xikmadii allaad caaridaysaa waa inaad iska ilaalisa marka cujbiga isagana waxaa looga hortagaa inaad ismahadiso inaad ogaato in cilmiga laga qaadi karo hadduu doono ilaahay subxaana wa tacaala cilmiga waa kaa qaadi karaa daqiiqadaa lagaaga qaadi karaa waana dhacday dad laga qaaday cilmiga imaamu dahabi siyarka wuxuu ugu tarjamay nin qur-aanka aad u yaqaanay oo aad u aqri jiray ee markaas laqwi iyo hadal xumo intuu ku hadlay ayaa qur-aankii dhammaan laga masaxay qalbigiisa markaasaa yacni waxaa weeyaan faatixadaa loo soo reebay ama yacni waxaan malaynaa xataa faatixada inuu dadka weydii jiray marka inaa ismahadiso maa cilmi badanaa leedahay ma ismahadinaysa leanna cilmiga waa lagaa qaadi karaa caariyow agtaada ku yahay akhlaaqdaas inaad laasimtaa lagaa rabaa ixtiqaarka dadka aada yasaysa iyaguna yacni inaad soo istixdaarato qowluhu tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu laa yaskar qowmun min qowmin casaa an yakunuu khayra minhu ninkan aada yasayso inuu kaa fiican yaha laga yaaba ilaahay agtiisa dadna ha yasay waxaa laga yaabaa hadda zamankan yacni kii wax loo akriyaa wax yasaayan dad isku cilmiga ah, awal awal dad isu cilmi baa laga hadlaya hadda waxaa laga yaabaa kii wax loo akriyaa intuu dariiqa istaago wax yasaaya a baxday qaaluu waxay yidhaahdeen wayanbagii caqdu majlis taxdiidi waxaa haboon majlisu taxdiid in la sameeyo la gunto ayb marka majlisu taxdiidka wuxuu ka wadaa waagii hore ahlu xadiidka waxay lahaa jireen majlis weyn oo uu axaadiidtiisa ku akhriyo dhowr xadiisuu soo diyaarinaa asaaniiduu ku warinaa uma haddana yacni wuu sharxaa qariibkeeda fiqigeeda cilal hadday ku jiraan waa cilal bixinaa wahaakada majliska marka qofku hadduu gaaro inuu majliskaas sameeyo habboon majlis ulimlaa la yihahda ilaa waqtigii suyuudi waa soo gaaray kabacdi cid dambow majlis imlaa yeeriso ma la helin marka adduunyada yani xaafid male xataa muxadith ma la helaayo watigan muxadith oo bimacna alkelima ma la helaayo imaamu dahabiya wuxuu yidhi wahal ra'ayta muxadian muxadith adiga ma aragtay yidhi weliga wahal ra'ayta muxadian kidtu anlaa araa muxadihan ilaa taxta turaabin aw calaa kitaabin muxadis maba arkaayo yidhi ani haddana inuu dhulka ka hooseeya maahan yacnii inuu dhintay ama inaan kitaab ku arka maahan qaala fulaan qaala alxaafid xaafidnimadana abulxajaaj ilmizi markii la su-aalay ee la yidhi ka waran xaafid yaa noqon kara waqtigan ayuu wuxuu yidhi shuruudii xaafidka intuu sheegay ayuu wuxuu yidhi ibnu daqiiq ilciid iyo iyo cabdulmu'min ibni khalaf addimyaati labadaas nin ayaa mushaaraka lahu yidhi mushaaraka ayay leeyihiin markaasuu yidhi markuu hadalkaas yidhi kabacdi buu yidhi laakin ayna taraa min athuraya laakiin wuxuu yidhi ciidda iyo xidigaha intay isu jiraan dhulka iyo xidigaha ururta iyo iyo carada iskuma dhowo labadaa nin marka loo fiiriya raggii horena meeshaas isku jiraan ayb marka waxaad iska maqlaya alxaafid fulaan yaa maqlaya alxaafid fulaan marka xaafid haddii sidii muxadisiintu sheegeen la fiiriyo xaafid walaa muxadid ma la soo helayo wayenbaqii waxaa haboon caqdu majlis taxdiid walyakun ha ahaado almusmicu ninka sheekha ee wax maqashiinaayo calaa akmali lhay-aat hay-adda midka hay-aad yani qaababka midka ugu sarreeya ugu kaamilnimo badan kamaa kaana maalikun raximahu llah sida uu ahaa maalik idaa xadara majlis taxdiid majliska xadiidka hadduu yimaado tawada'a waa soo weyse qaadanayay warubama iqhtasala inuu qubaystaa laga yaabay wa tadayaba ou isbarafuumiyo wa labisa axsana hiyaabihi dharkiisa ka axsana hiyaabihi dharkiisa kan ugu wanaagsan uu labisanayay wa calaahu lwaqaaru xasilooni ayaa ka kor noqonaysay walheybatu iyo heybad dadku waa ka heybaysanayeen wa tamakana fii juluusihi fadhigiisana waa aad buu si fiican uu fariisanayey wa zabara waa canaananaye man yarfacu sawtahu qofka codkiisa kor u qaadayo leanna xadiidka nebiga in laga kor qaado cod qof kale leeyahay inuu kaga kor qaado ma loo gola ayb marka majlisu taxdiidka marka la imaanayo yaa waxaa la rabaa in qofku uu aad ugu dadaalo ayb oo hay-adiisa inuu aad u wanaajiyo wayanbaqii waxaa habboon iftitaaxa dalika inuu kaagaasi ku furfurto biqiraa'ati shayin min alqur'aan wax qur-aanka ka mida in lagu bilaabo majlisu taxdiidka ka hor majlisulimlaaga aayado qur-aan in lagu furo salafka qaarkoodaasaa yeeli jiri tabarukan wa tayamunan bitilaawatihi iyadoo la barakaysanayo khayr laga rajaynayo qur-aanka aqrintiisa uma bacdahu taxmiidu dabadeed marka waa allah la mahadina alxasanu taamu alla u mahadcelin wanaagsan ee dhammaystiran wasalaatu calaa rasuuli illahi sal ly salama iyo nebigoo lagu salliyo marka saasuu ku bilaabaa walyakun ha ahaado alqaari'u ninka akrinaayo xasana sawti mid cod macan <coughs> jayid aladaa'i jayid aladaa'i addihiisu uu wanaagsan yahay qaabka uu yani wax yani uu u gudanayo inay aada u fiican tahay fasiixa alcibaarati cibaaradiisu ay waadix tahay wa kulamaa mara mar kastoo uu soo maro bidikri nabiyi sala allahu calayhi wasalam nebiga maga sheegitaankiisa hadduu soo maro sallaa calayhi wasalama mar allaale markii nebiga la sheego wuu ku sallina waa nebiga uu ku salliyaa qaala alkhaiibu khaiibu lbaqdaadi wuxuu yidhi wayarfacu sawtahu bidalika salliga marka waa codka koro ugu qaadaya marka uu yidhahdo qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam ayuu leeyahay codkaa kor loogu qaada lianna xadiidka fadaaishiisuba waa salligaas badan ee qofka uu samaynayo ayb waxay dhihi jireen culamaa alxadiid majlisu abu fulaan majlisu abi fulaan waa majlis aan salli lahayn wa majlisu fulaan wa fulaanna waa majlisu salaatin cala anabiy sal l slam yani waxay ka wadaan majliskaana xadiidaa lagu sheegaa majliskaas kalena qiila waqaala ama ra'yi baa u badan wa idaa mara bisaxaabiyin saxaabi hadduu soo marana taradaad canhu radia allaahu canhu ayuu dhahaya waxasanun waxaa haboon an yuhniya calaa shaykhihi sheekhiisa inuu ammaano marka uu sheekhiisa ka hadlayo inuu ammaano kamaa kaana caaau caaa sida uu ahaa yaquulu uu dhihi jiray xadaanii alxabru lbaxru bnu cabaas xadaanii lbaxru xadaanii alxabru albaxru ibnu cabaasin wa kaana wakiicun yaquulu wakiic wuxuu dhihi jiray xadaanii sufyaan thawriyu amiiru lmu'miniina fi lxadiid darajaadka xadiidka ee la bixiyo darajada ugu sareysa amiiru lmu'miniina fi lxadiid waxaa ku xigo alxaafid waxaa ku xigo almuxadith waxaa ku xigo almusnid waxaa ku xigo almufiid darajaadka marka sidaas waxaas hadda shahaadooyin dadku waxbay ay ku daba meeraystaan shahaadati baccalorius magister doctoraha ayb waxyaabahaas marka kuwaan laakiin alqaabtan alqaab waaweyn waay tan <clears throat> amiiru lmu'miniina fi lxadiid xaafid muxadis musnid mufiid ayb wayanbagii waxaa habboon anlaa yadkura axadan qofna inuunan sheegin bilaqabin inuunan ku sheegin naanays naanaysta oo yakrahuhu ou nacaayo fa amaa laqabu naanays yatamayazu bihi kayrkiis oo uga soocmaayo falaa ba'sa acmash iyo axwal iyo axdab iyo way badan tahay haddana maca dalika kuwaas waa uga soocmo dadka kalaa la rabaa ee maahan yacni naqsi iyo waxaa loolama jeedo ayb aadaabtii marka muxadidku qaybayaalkaasu ka sheegay ayb waxaa haboon laakiin qofkii rabo muqadamada imaamu nawowi majmuuca iyo tadkirada ibnu jamaaca iyo aljaamica oo khadiib uu leeyahay iyo meelahaasaa laga aqriyo annawcu athaaminu waalcishruun fi aadaabi aalib alxadiid kii hadda muxadidka waa hadda aalibulxadiid ninka baranaya xadiidka yembaqii lahu waxaa u haboon bal yajibu calayhi waxaaba ku waajibaya ikhlaasu niyati lilaahi casa wajalla niyada inuu alle u baraxtiro fiima yuxaawiluhu min dalika waxa uu xaawilaayo arinkaas ah walaa yakun yownan ahaanin qasduhu qasadkiisu caradan min addunya xoogaa adduunye ayownan ahaanin dhaldhalaal adduunye qofka cilmiga u barana wuxuu leeyahy xoogaa inaan ku hela bal shaqaysto ku raadiyo ayb waayihii hore ninku markuu cilmiga barto manaasib diini ah baa jiri jirtay mansab alqadaa mansab aliftaa mansab alkhataaba khataabada iyo iftaha iyo qadaha iyo waxaasoo dhan waxay lahaa jireen manaasibay ahaayeen ayb marka waxaas inuu qofka cilmiga u barto inuu lacag uga helo manaasibtaas iyo ma aha marka dadka ahlulaahiga ah oo cilmiga ilaahay dartii u barto waaba necbaayeenba manaasibtaas iyo waxaasna ayb badrudiin ibnu jamaaca iyo aad buu u necbaa manaasibtaas inuu qabto maca dalika waa lagu qasbi jiray faqad dakarnaa waxaan sheegnay fi lmuqadamaati azajra ashadiida canaan aad u adag watahdiid alakiid hadiditaan aad u adag calaa dalika arrinkaas walyubaadir ha u degdego ilaa samaaci alcaali fii beladihi xadiidka yacni caaliga ah inuu maqlo beledkiisa dhexdiisa caaliga marka waxaa laga wadaa dee nin culamo oo weyn hadduu joogo da-ah ninkaa inuu ka bilaabo intuu hadhow qof kale u mari lahaa isaga horta inuu ka bilaabo ayb marka khulaasadu waxay tahay beledkiisa marka hore cilmiga yaallo ha taxsiiliyo intuunan meel kale aadin ayb culimmadana saasay yeeli jirteen beledkooda ay joogaan iyo culimmada heli karaan markaas inay horta ka faa'iideystaan ayb qofkuna markuu beledkiisa ka faa'iidaysto culimmada joogto ayuu heli karaa ayuu dad kalena ka faa'iidaysan karaa ayb qofka marka hadduu cilmiga mabaadi'diisa iyo asaaskiisa waa qur-aanka marka hore inuu qur-aanka horta barto culimmada in badan oo ka mida waxay yeeli jireen qofka waxay ku imtixaani jireen qur-aanka owsaaciyaan u malaynaa inuu ahaa nin markuu u yimaado oo uu rabo xadiidka inuu ka qaato wuxuu dhihi jiray qur-aanka ma taqaanaa haa yuusiikum ullaahu fii awlaadikum aqri haddii uu aqriyo waa u bilaabi jiray haddii uunan aqrininna kac qur-aanka soo bara dhihi jiray annaga laftirkeenna culummadeenna waxaa aada shaa'ic u ahayd qur-aanka in laga bilaabo qofku markuu qur-aan soo xifdiyo fiqhi iyo wixii uu baranayo markaasuu bara jiray walidaalika ma la heli jirin nin culamo ah oo aan qur-aan xifdisnayn maba jiri jirinba waqtigii hore ama fiqhi ha aqriyo ama naxwo ha aqriyo ama cilmi kale ha aqriyo qur-aanku waa yaqaano waqtigaana marka waxaa la arkay nin cilmi kalena yaqaano qur-aankiina aan waxba aqri karin xataa dad waxaan aragna kutub taxqiijiyo aad loo yaqaano oo hamsooyinka qur-aanka ku jiro hamsatul iyo midda wasliga aan kala aqoonin calaa an laa tacdiluu acdiluu dhahaayo acdiluu huwa aqrabu litaqwa uma arjic ilbasara uma arjic ilbasara maxay ku tusaa inuunan qur-aan baranin unan culimo ka qaadanin macallin inuunan qur-aan ka qaadanin waana xuntaha arrinkaas marka hore inuu qur-aan qofka uu barto muxadisiin badan ayaa sidaas yeeli jiray qur-aanka markuu beledkiisa ku barto kadib inuu haddana marka culuumta carabiyada iyo wax ka kamida inuu barto qoraalka akhriska ee culuumta carabiyada naxwada muqadamaad inuu ka barto dii marka taasi uu ka caajiso ardaygu qur-aankiina ma baranin culumtii carabiyada iyo fiqigiina ma baranin waa baxay meel kale loo diray marka meel waxaa loo diraa maalan bukhaari lagu akrinayo ama muslim lagu akrinayo nigaa marka nusci ma loo naseexeeyey mase looma naseexeeyey ayb taqriibu tahdiibaa laleeyahay qof ka baar raawi ka baar taqriib ninkan qur-aankiina ma baranin wax kalena ma yaqaanin taqriib muxuu ka baari karaa marka waxaad ogaataan ninkii raba inuu culummo kale iyo meelo kale u ruxlaysto ka faa'iideysto ninkii halkan wax ku bartay unbaa dad kale ka faa'iidaysan kara xaqiiq waxaa inaan halkan wax ku baranin waxba la imaan maayo sabxiyaad iyo magacyow la imaanayaa bis wax kale la imaan maayo ayb walyubaadir ilaa samaaci alcaali fii baladihi faida istawcaba dalika haddii uu yacni kaagaasi ou dhammaystirto intaqala ilaa aqrabi albilaadi ilayhi wuxuu u wareegayaa bilaadda midka ugu dhow isaga ow ilaa aclaa maa yuujadu min albuldaan ama kan ugu sarreeya waxa la helayo buldaanta wahuwa rixlatu waana rixlo waqad dakarnaa fi lmuqadamaati mashruuciyata dalika rixlada qaala ibraahimu bnu adham raxmat ullaahi calayhi ina allaha alleh layadfacu lbalaa'a balada ayuu riixaa can hadihi lummati ummaddan buu ka difaacayuu ka riixaa birixlati asxaabi lxadiid dadka ahlu xadiidka rixladooda ayuu uga riixaa dhulka maraayaan cilmi u safraayaan oo cilmi taxsiilkiisa ay ku dadaalayaan qaaluu waxay yidhaahdeen wayanbagii lahu waxaa u habboon an yastacmila inuu isticmaalo maa yumkinuhu waxa u suuragelayo min fadaa'ili alacmaali acmaasha fadaaisheeda alwaaridati fi laxaadiid axaadiidta ku soo aroortay fadaa'ilulacmaalkana waa inuu isticmaalo kaana bishru bnu lxaari alxaafiy nin zaahiduu ahaa yaquulu wuxuu dhihi jiray yaa asxaaba alxadiid adduu zakaata alxadiidi xadiidka zakadiisa bixiya min kulli miatay xadiidin laba boqoloo xadiidoo kastaa khamsata axaadiid wuxuu ka wadaa yani mubaalaqa un axaadiidta ku camalfala waa wax uun kaga camal fala ayb baab walbaa xadiid un uga camalfal ugu yaraan markaa dad ahl ahl baad u noqonaysaa marka qalbigaaga inuu qalalnaado lama rabo ayb wa qaala camru bnu qaysin ilmulaa'iy idaa balagaka shayun hadduu kusoo gaaro min alkhayri khayr ah facmal bihi ku camal fal walow maratan marba ha ahaato takun min ahlihi dadkiisaad noqonaysaa wa qaala wakiicun idaa aradta xifda alxadiidi facmal bihi haddaad rabto xadiidka xifdigiisa ku camal fal imaamu shaaficina wuxuu yidhi cilmiga wixii la sheego maahan ee cilmiga waa wixii wax anfaco cilmiga waa wixii wax anfaco haddii cilmiga aadan ku dhaqmin kuma anficin cilmi maaha marka kaas adiga cilmi kuuma aha culammada marka waxyaabaha fadaaisha markay ka hadlaayeen ay tilmaamaan waxaa ka mid a ah inuu wardi leeyahay qofka xadiidka akhrisanaya ugu yaraan qur-aanka inuu toddobad toddoba maalmood ku dhammeeyo waa sida ugu fiican bay yeeli jireen culamaau salaf u badnaayeen haddaan la heli karin shan iyo toban maalmood inuu ku dhammeeyo laba laba jus akhriyo haddii uunan heli karin hal jus inuunan ka yaraysanin ayb wardi habeenkii inuu leeyahay salaatuleyl ayb laba ragcaba ha aatee intuu soo tooso wax un uu ku tukado jamaacada inuu laazimo salaada jamaacadoo kale inuu laasimo ixsaanka dadka muslimiinta inuu ku dadaalo uu ogaado salaadaha sunnooyinka rawaatibta uu ku dadaalo duxada iyo tukado alamru bilmacruuf wanahyu can ilmunkarka uu ku dadaalo dadka uu hanuuni karo qofka waxu sheegi karo dhibkiisa inuu muslimka ka haysto intaas haddii uu ku dadaalo waxyaabaha uu sheegayo kuwayaalkaas waxyaabahaas qaaluu waxay yidhaahdeen walaa yutawil younan ku dheeraynin cala shaykhi sheekha korkiisa fi samaaci wax ka dhagaysiga xataa yudjirahu ilaa uu ka xanaajiyo yacnii younan gaarsiinin inuu ka xanaajiyo you ku dheeraynin marka qaala azuhriyu idaa taala almajlisu majliska hadduu dheeraado kaana lishaydaani fiihi nasiib shaydaanku nasiib buu ku leeyahay waliyufid ha faa'iideeyo hayrahu keyrkiisa ha u faa'iideeyo min adalabati ardayda ah ardada wax la baranayso ha u faa'iideeyo hadduu faa'iido soo helo ha u sheego walaa yaktum shay-an min alcilmi wax cilmiga ka midana younan qarinin faqad jaaa azajru can dalika arrintaas canaanaa ka timid yani ardayda waxaa sidaa loo leeyahay waxay tahay kitaabow meel ku arkaa ama faa'iidow meel ku arkaa ma sheegayo si uu isaga u barto ninkaas kalena uu ugu akriyo isaga yani wuxuu diidaya ninkan isaga la sin maayo ma la rabo sa qofkan waxaa laga rabaa inuu markay yidhaahdo faa'iido meel hadduu kusoo arorkaa aan isla baranna faa'iidadan waxba inaynan niyadiisa gelin anaa ku akri doono ka ah muslimkan anaa u akri doono saas ma la rabo qaaluu waxay yidhaahdeen walaa yastankif iyounan ka santaagin an yaktuba inuu ka qoro canman huwa duunahu dadka ka hooseeyo fi riwaayati waddiraayati uga hooseeyo xagga riwaayada iyo diraayada diraayada waxaa weeyaan fahmka nin kaa hooseeya haddaad aragto faaiida agtiisa taalla kaa ka akhriso imaamu shaafici isagoo imaam axmed sheekh u ah ayuu wuxuu dhihi jiray noo sheega axaadiidta idinkaa naga taqaanaane noo faa'iideey ayuu dhihi jiray cabdullaahi bnu zubayr alxumaydi waa tilmiidka shaafici buu ahaa haddana waxaa yani wuxuu leeyahay shaafici fiqigan ka faa'iideystay anigana xadiidkuu iga faa'iidaystay waxay kutusee marka yani ninka sheekha ardaygiisa wax waa kaga dheeray karaa marka waa inuu ka faa'iideysto uunan ka santaagin qaala wakiicun wakiicu wuxuu yidhi laa yanbulu rajulu ninku ma noqdo caaqil xataa yaktuba can man huwa fowqahu ilaa uu ka qoro qof ka sarreeyo waman huwa miluhu iyo qof lamida ah, waman huwa duunahu iyo qof ka hooseeyo ninku markuu mutawaadic yahay qof kastaa wax ka dhegaysto ninka cilmi yar mid la eg mid ka cilmi badan hadduu ka faa'iideysanayo fiican yahay khaiibna saasuu yeeli jiray khaiib faa'iidada adiga maalin walba kuma ag taallo waxaa la rabaa marka hadda haddii aad helayso qof kuu faa'iideeya ka faa'iideyso shaki waxaan lahayn qofka iska dayacay faa'iidada iyo min alayaam inuu ninkaas u baahan doono ama qof lamida un inuu u baahan doono marka fursadaha ma layska dayaco ayb ibnu cabaas waxaa la yidhi cilmi wuxuu caalim ku noqday wuxuu lahaa qalbi aad waxu fahmi og iyo walisaanun sa'uul iyo carab su'aalid badan saxaabadu aad uga faa'iidaystay wiil dhallinyaro oo ansaari wuxuu ku yidhi nakeen maanta saxaabada waa badan yihiin aan cilmiga ka baranno markaasuu wiilkii yidhi ma waxaa u malaynaysaa in lagu baahanayo hebelaa jooga hebelaa jooga hebelaa jooga yaa kuu baahana ayuu yidhi ibnu cabaas isagaa marka cilmiga iska aaday markii dambe wiilkii wuxuu arkay waa la weynaaday ibnu cabbaasoo dadkii ay ag fadhiyaanoo gobollada iyo magaalooyinku ay uga imaanayaan fataawo istiftaa oo isaguna uu fadwoonaayo ou dad wax u aqrinaayo oo tafsiirkii dadka baraayo markaasuu wuxuu yidhi wallaahi kaana hada alfataa acqala minii ninkan dhallinyarada waa iga caqli badnaayo yiri berigii markuu isaga cilmiga aadaayo anigana aan caajisay isaga iga fiicnaayo maxaa dad marka maalaa yacni ay ku maqan yihiin marka ayb cilmigana ogow un waxaa dhib u ah barnaamijkan ku dhisan taxasubka iyo xarakaysiga iyo barnaamijyadan ku dhisan xarako iyo cilmi isma ag yaallaan ogow xarako iyo cilmi ma is ag yaallaan qofka waa la waa la xamaaso gelina bis wax cilmi ah aan la barahay ummadda wixii cilmi leh dhinac xarako cilmiga ugama imaanin dhinac un dhalaba uga yimid ninku markuu dhallinyar yahayna inay dad kale ku adeegtaan waa laga fiican yahay xarakadu waxay tahay ninka dhallinyarnimadiisa laga faa'iidaysanaa waa la dira xaraka markaan leeya qolo gaara uma jeediye xarakaad o dhanaan u jeedaan kuwa iyagu yacni sheegtay iyo kuwa aan sheeganin oo nafsi namad ku socdo meeday doonaan ha ahaadaan nin dhallinyaro haddaad aragta laaskaraynayo oo meel un lagu jihaynayo meelna laga jihaynayo haddaad aragto meeshaan ka tag meeshaan aan kugu ognahay kanay ka dhacday arbiciin sana waxaa soo maraysa isagoo jiro oo aan waxba kororsanin maanta dhan marka waxaa weeyaan dad culummo oo meelo kala joogo maanta dhan wakhtigiisa ay ku dhammaadeen internetka ku jira wuxuu ka soo baxina waxaasaa soo baxay hebel hebel uu radiyey hebel hebel uu radiyey hebel hebel buu sidaan yidhi maanta dhan kaasaa lagu tarbiyeyna markaasa waxaa la leeyahay khamiis iyo inta gashto ahlulxadiidkaa ka mid taha soco adig ahlulxadiid ma waxaa looga mid noqonaa yacni sidaas laa yustadaacu laa yunaalu lcilmu biraaxati ljasad ninkan waxaa la rabaa inuu wax barto kitaab hal kitaab ma dhammaysan karo ma fariisan karo marka tarbiyadaas qofku inuu ka dheeraadaa fiican ninka sheekhaana waxaa la rabaa dadku inuusan isaga leexsanin oo uunan ka dhiganin dadku inuu isaga leeyahay dadka adiga waxunbaad baree maahan adiga ma lihid fakerkooda ma lihid cibaadadooda ma lihid dadka iyo ilaahay isku xir ka dhexbax intaasaa adigana qiimo ku yeelanee ajarnaa ku helaysa ayb culummadii waa zamankan joogtana saas la ahaayeen iyagoo wax kooxaysanaya ma la arkaayo sheekh ilalbani raximahullah sheekh ibnu baas raximahullah ibnu cuthaymiin culummadaa waxaad arkaysaa yacnii ummaddu qabuul ilaahay oo dhulka dhexdiisa ku siiyey dadka ma kooxaysa jirin ma kooxaysa jirin aharkii ay ka tageenna waa kana waa muuqdaa laakiin nin un aad daad aragto wixiisa un laysku haysto un maalin walba un dad ku dhegan isaga lagu dhegan yahay diin dhinaciis uma jeedo qaala bnu salaax walaysa bimuwafaqin mid muwafaqa ma aha man dayaca qofkii dayaco shay-an shay oo min waqtihi waqtigiisa ka mid ah fi listikthaari min ashuyuukh inuu shuyuukhda badsado un bis limujaradi alkathrati badsi dartiis bis wasiitiha iyo waxaas noocaas yani wuxuu kuleeyahy halkaanna culummada un inaad badsato muhiim maahane inaad wax ka barataa muhiim hadaad leedahay anu marka konton culimo iyo boqol culimaan leeyahay ama hebelaan u tegay aniga hadda ka hor sheekh hebelaan u tegey sheekh hebelaan la joogi jiray haddii aadan waxba ka soo baranin wakhtigaaga waa dayacmay waxu taraaya male culamada waxaa loola joogaa in cilmi laga barto ayb qaala waxa uu yidhi walaysa min dalika kaagaas ka mid maaha qowlu abi xaatimin iraaziy idaa katabta faqamish haddii aad wax qoraysid faqamish jamci ururi wax kasta qor wa idaa xadadta haddii aad xadiidka aad warinaysidna fafatish fatish kala huf oo baar hadalkan macnihiisu waxay tahay marka uu sheekha wax kuu akrinaayo kama gaartid inaad kala saarsaarato iska qor wax walbo markaad wax walbo qorto marka laakiin aad wixii gudbinaysid baar waxaan saxiix miyaa daciif miyaa iska ogow marka macnaha saas qaala bnu markaa tag in sidaa wax loo badsado dhib ma laha qaala bnu salaax suma laa yanbagii litaalibi alxadiidi uma haboona an yaqtasira inuu ku gaabsado calaa mujaradi samaacihi wa katbihi inuu un yacni xadiidka dhegaysto qoro bis min ayri fahmihi fahmkiisa la-aantiis wa macrifatihi min ayri macrifatihi xadiidka inaad inta xafiddo aadan macnihiisa iyo axkaamtiisa fiqiga ku jira aadan ogaanin oodan baranin ma wanaagsana bal waxa muhiimka ah waa macnaha xifdiga iyo macnaha macnaha muhiima ogow fayakuunu wuxuu ahaanayaa markaasi atcaba ayb fayakuuna ou ahaado qad atcaba nafsahu nafsadiisa inuu noojiyey walam yadfar biqaa'ilin wax weynna uusan ku liibaanin uma xaha wuxuu ku boori marka lidalika yani yani fahmu lxadiid wa fiqhu lxadiid aaday muhim u yihiin fahamka xadiidka iyo fiqigiisana waxaa asaas u ah qofku inuu usuululfiqiga barto shuruuxda culummada qawaacidda fiqigaa barto shuruuxda culummada uu akriyo markaasuu xadiidka fahamkiisu aad u heli karaa qof marka aan intiiba aqoonin haddii uu iska xifdiyay axaadiidta da wixii muhiimkaabuu ka tegey markaas wuxuu ku mashquulay wasiilo uma xaha calaa samaaci alkutubi almufiidati ayb wuxuu ku boorinayaa calaa samaaci alkutubi almufiidati kutubta faa'iidada leh dhegeysigooda min almasaaniidi wa wagayriha yani kutubta ou ardagu akhrisanaayo xataa waa muhim in yacni loo dooro marka masaaniidda iyo sunanka iyo kutubuuljawaamic iyo kutubta xadiidku waxay u alifan yihiin dhowr qaab jaamic haddii kitaabka la yidhaha macnaheedu waxay tahay fanni walbaa ku jiro bukhaariga oo kale waa jaamic caqiida ku jirto waxaa ku jiro fiqhi waxaa ku jiro adab waxaa ku jiro yacni eh, eh, tafsiir jaamic kutubta qaar sunan fiqhi weeyaan qaar waa masaaniid axaadiidta saxaabada ayay qorayaan wahaakada kutubahaas marka inuu barto luqada carabigana waa aas aas ayb marka marka lasoo koobo aadaabu daalib wuxuu ka sheegay <coughs> ikhlaasu niya almubaadaratu ilaa samaac alxadiid samaacu alcaali min baladika alrixlatu alcamalu bilaxaadiid tabjiil shaykh alistifaadatu faa'iideysi oo ardadu inay kala faa'iideystaan ama qofku inuu ka faa'iideysto ciddii markaas cilmiga ka taqaano qaabka lagu kala faa'iideystana mudaakarada ka mid oon hore u sheegnay ayb labadaas kitaaboon hore u sheegaana aad aadaabta muxadidka iyo daalibka qoraan wabilahi towfiiq wsala allah wslama calaa nabiyina